alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd waxaynu u ballansanayn caawa insha allahu tacaala inaynu wax ka nidhaahno xadiidu caliy oo ku saabsan qisadii xaatib ibn abi baltaca radia allahu tacaala canh intaana hadalka gudagelin cudurdaar xogo waa soo yara daahay marka xuduurka iyo dalabada iyo dadka akhyaarta fadhiya ee cabaar isugu waa u cudur daaranaya midda labaad xoogo yar xayuubsanah duray baa ahay argab baa ahay iyo marka codkayga haddii aad la maqli waayo halay dulqaato <clears throat> insha allahu tacaala waxaan kaloon baraarujinayaa insha allahu tacaala kelimadu waa kelimo horaysay oo mar hore la cilaamiyey dibna u yar dhacday lugna aan ku lahayn iyo cilaaqo dagaalkii baanaa ee baryahan dhex marahayay qaybo ka mid ah wadaadaha soomaaliyeed marka mowduuc madax bannaan weeye shuqulla qadiyadda aan ku lahayn taana waa in lagu baraarugo sidaad masaajidka usoo buuxiseen baan la yaabay marka waxaan u maleeyay inaad xaalad dareemaysaan <clears throat> markaan mowduuca u gudbay insha allahu tacaala saxaabiga la yidhahda xaatim ibn abi baltaca allakhmi oo ahaa nin yemani ah ama reer lakham ah xaliif iyo dhaqanna ku ahaa quraysh khaasatan zubayr iyo qoyskooda xaliif ku ahaa qiso qabsatay oo asaga ka dhacday oo la kala jiito oo nimbo dhan u jiido baan rabay inaan caawa iyo insha allahu tacaala habeen dambe wixii allaga gaadhsiiyo aan tilmaanno kadibna ardayga ama dhagaystaha loo daayo go-aanka markaynu dul marro qisadaa wixii ku yimid iyo abcaaddeeda qisadaasi waxaa la cuskadaa ama la xujaystaa ama nin walba uu isku daya inuu ka adeegto una jiito siduu asagu aaminsan yahay marka laga hadlahayo qadiyadda ku saabsan ee muslim ee u hiiliyey ama la gaashaan qaaday gaalo dagaal dhex maray muslimiin iyo gaalo hadduu dhaco oo muslimiinta qaybo ka mida ay la saftaan gaaladii kana hiiliyaan muslimiintii una hiiliyaan gaaladii marka qadiyaddaa laga hadlahayo ayaa qisadan timaadaa oo xadiidkan yimaadaa oo nin walba dhan u jiitaa wuxuuna si gooni ahaan u yimaadaa markay dhacdo muslimiinta qaybo ka mid a inay sir caskari ah ama amni ah oo waxtar u leh gaalada waxyeelana u geysanaysa muslimiinta uu axad muslimiinta gudbiyo si hoose oo qarsoonna u gudbiyo waana ruuxa loo yaqaana jaajuuska ama jaasuuska la yihahda muxuu ahaaye min xay alluqa alcarabiya qisadaasi dhowr qaab baynu oga hadlaynaa in allahu tacaalaa qodobka koowaadna wuxuu noqon doonaa in aynu tilmaanno qisadu meelahay ku timid iyo masaadirteeda xadiidiga ah qodobka labaad wuxuu noqon doonaa in macaanida ku timid qisada aynu ururinno oon koobno qodobka saddexaad wuxuu noqon doonaa diraasatu alqisa min jawaaniba muhima laabudda minha in qisada la daraaseeyo dhowr dhinacna laska taago oo muhiim ah oon laga maarmaynin qodobka afraad wuxuu noqon doonaa qawaacid cilmi ah oo laga maarmaan ay tahay in la milicsado marka laga hadlayo qadiyadda qodobka shanaad wuxuu noqon doonaa in laga jawaabo shubahaad ku yimid eh, xowlal xadiid iyo fahamka khaldan laga qaatay gabagabadu waxay noqon doontaa in la khulaaseeyo la urursho wixii aynu soo marray insha allahu taala qodobka koobaad baynu ku bilaabaynaa insha allahu tacaala qisada xaaib waxaa wariya oo ka hadlay nabigana ka soo tabiyey dhacdadana ummadda soo gudbiyay caliy bn abi aalib xadiidka caliyina wuxuu ku yimaadaa fi saxiixayn bukhaari dhowr meelood buu kaga yimaadaa muslimna waa ku yimid kutubu sunanna waa ku yimaadaa waxaan ibni maajahba ka ahayn inuu soo saaray baan filahaya marka waa qisa caan ah oo xadiidu caliyin bay ku timaadaa waxaa kaloo wariyey ibnu cabbaas ayaa wariyey asaguna isagoo ka soo xiganaya khaliifkii raashidkaha cumar ahaa waxaa kaloo wariyay jaabir ibnu cabdilaahi alansaari baa isaguna wariya waxaa wariya xaatib oo saxaabigii qadiyadu qabsatay ee wiilkiisa cabdiraxmaan aha ayaa wariya anas baa qadiyadda wariya ibnu cumar baa isaguna wariya marka saxaabo badan baa qadiyadda ee ka warramay sidii nabigu wax u xukumayna soo tabiyey laakiin xadiidu caliyin baa u caansan dhacdadu maxay ahayd dhacdadu waxay ahayd sanadkii sideedaad ee hijrada markuu nabigu isku dayay in uu maka weeraro oo nimankii qureyshyada kibray ee ilaahay la colaytamay diinkana la dagaalamay nabigu u edbiyo gacantana ku soo celiyo maka iyo baladka qiimaha badan muslimiinta mustadcafiintae joogana uu gargaaray ilaahayna uu nusray nabigu uu damcay ayuu ilaahay wuxuu ka baryey in weerar buu isu diyaarinayaa nabiguiyo aysan quraysh wax xoga ah aysan helin oo iyagoo warmooga ah dhasha la dhigto ilaahay buu ka baryey saxaabadana qadiyadda waa kala tashaday xogta khaaska ah, raggii la siiyey ee loo sheegay in nabigu uu weerari doono khaybar muxuu ahay makan u jeedaa xaatib baa ka mid ahaa muslimiinta intooda kale waxay u haysteen markay nabigu qaabka xud diyaranaya ay arkeen in uu aadi doono meel kale oo u duulayo laakiin rag khaasa oo cumar iyo abubakar iyo xaatib ka mid yihiin oo muhaajiriin u badnaabaa xogta haya xogtii uu hayay buu marka eh, dhiibay xaatib eh, ibn abi baltaca haweenay qureysheed oo mawlo ahayd oo maka ka timid oo cahdigii sulxigu u udhexeeyey nabi maxamed iyo udhexeeyey ee eh, quraysh ka faa'iidaysanaysa oo madiina timid oo noqonaysay ayuu intuu dhambaal qoray yuu u dhiibay xaatib asagaa qoray wuxuuna yidhi ka socota xaatib ila baltaca ku socota quraysh rag buu magacaabay duqay ah oo quraysheed nabi maxamed baa soo duulayaa idinkuna idinku soo socda ee xogtaa la socda buuri inta sugani waa intaas ee wadaaddo weriye qisada waa jiraan oo isku dayay in ay u qiil bixiyaan ama riwaayo aan sugnay ay dhahaan dhambaalka asaga dhambaal hanjabaad iskugu jira iyo cabsiin iyo goodi buu ahaa xaggana baab ah ee xaadibnin uu nimanka xog iska siiyey ma ahayn intaasoogan waxaa weeye nabiga duulaankiisi buu ka warramay in quraysh lagu soo fool leeyahay ayuu ka warramay waraaqdiina waa diray haweenaybuu u dhiibay haweenayda waa dhaqaaqday haweenaydii markay baxday baa ilaahay subxaanahu wa tacaala suubanihiisii uu qadiyadii u sheegay nabigu xogtu buu helay kadib wuxuu u yeedhay cali bn abi aalib zubayr bn alcawaam miqdaad abaamartad alghanawi afartaa saxaabi ayuu nabigu u yeedhay riwaayaad kaloo badan oo ilaa saddex saxaabi kordhinaya oo waxdada xarbiga ee nabigu diray toddobaba ka dhigaysa ama lixba gaadhsiinaysa waa jiraan laakiin inta hadda ay nusuustu u badan tahay ama sugan waa afartaa saxaabi zubayr iyo caliy ibn abi aalib iyo eh, miqdaad ibn camr ama ibn اlswad iyo abamartad alhanawi afartaas saxaabiya fardooleu nabigu diray xog dhammaystiran buu subanuhu siiyey wuxuu yidhi dhaqaaqa ilaa aad tagtaan meesha loo yaqaana rawdatu khaaf waa meel magaceed dhanka madiinada soo xigta maxaa jira goobta ayada hadda waxaa joogta haweenay dhambaal wadda iyo fariin sir wadda xaatib ibn abibaltacana u dhiibay kufaaru quraysh bayna u wadaa u taga haweenaydaas ayadana ii keena dhambaalkana ka soo qaada soona celiya xog dhammaystiran baa la sii leannu ninka haddii la dirahayo waa in xog dhammaystiran uu ku tago cali baa qadiyadda ka warramay wuxuu yihi markii nabigu saana yidhi baanu dhaqaaqnay fardihii baanu kicinnay haweenaydu yaysan baxsanna col baa muslimiinta galaye ha la gaadho fardihiisay u kacahayeen u kacayeen meeshuu nabigu noo tilmaamay markaanu marayno baan waxaan ku baxanay bu haweenay riti saaran oo keligeed oo socota ritigii baa hoggaanka loo booday waa la fadhiisiiyey ritigii waxaan ku bilownay in la baadho markaasay tihi maxaad doonaysaan waxay idhaahdeen rasuulka ilaahay baana soo diray waxaadna wadaa dhambaal uu kuu soo dhibay xaatim ee baltaca ood u waddo ood u sido kufaaru quraysh marka kitaabka soo wareeji ritigu intaanaan ka shaqaysan waxay tihi wax kitaaban wado iyo wax rasaala iyo wax dhambaala midnaba ma jire niman yahow bannaanka iga mara kadib warkeedii lama dhagaysan waa la yska aamusay hirtigii baa la baadhay raradiisii iyo karbaashkii iyo wixii o dhan baa la rogay waxba waa laga waayay marka hirtigii wax laga waayay baa la yidhi adugu isxurmeeyo waraaqda soo wareeji waxay tihi wax waraaqoon wada ma jirto waad lugo aysaan ma hayo kitaab bay tiri cali wuxuu yidhi haddaad markii ritiga la baadhay waxba laga waayo baa zubayr iyo miqdaad iyo abaamartad alkhanawi intuu waxay yidhaahdeen caliyo waxaan u malaynaynaa haweenaydu inaysan wax kitaaba wadin waa imtixaan waa la kala baxaaya raggu isku iimaanna ma isku awoodna ma ah cali baa marka wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay nebi maxamed aniga been nooma sheegay oo run buu noo sheegay islaantuna waa islaanti haddaysan kitaabka ii dhiibin wallaahi waan dilhayaabuu haddaysan waraaqdu soo bixinin si degdeg ah waan dilhayaa buuri haweeneedu waxay tihi miyaydan muslimiin ahayn ilaa waa laysiri moogta waxay tihi miyaydan muslimiin sooma tihii waxaa ka horraysay dilka uu yidhi ama waraaqadii baad ii dhiibaysa ama dharkan kaa dhigi oo waan ku garaaci marka dambe wuxuu yidhi waaba ku dilhayaaba tahdiid waa muxaqiq jinaa'i ah islaantii bu raa inuu taxqiijiyo hawsheedii shikina kama qaba cali ayada inay tahay la nabi maxamed baa soo diray biwaxyi min allah goobti weeye islaantu waa islaanti hawshoo dhan baa isku qoofalan marka saxaabadan kale markay wax baareen oo wax waayeen baa xoogow shaki iyo rayb ku dhashay amaa cali falaa yartaab raggu nabigu xulay waa qoys khaasa wey badankood kadib waxay tidhi bal waa iga sii jeesta mar hadday dil gaadhay oo dhiiggayga la bannaysanhayo anaa is xurmaynhaya iga sii jeestay tihi riwaayaadku qaarkood waxay ka soo bixisay waxay laacday galoolkeeda timahay laacdo ay ka soo bixisayna waa riwaayo meeshan guntigay laacdayna waa riwaayo waxaa lagu jamciyey marka hore maadaama markaad sir wado shayga sirtaha aamini maysid mar jeebkanaad gelin mar waad ka bixinoo xagga dambaad la laaci mar meelahaad ku fiirin waad yar fiirinoo mar waxaad dhih amaa lagu arkaa waxay wadaadadu ku jamciyeen oy leeyihiin marka hore waxay ku wadatay meeshan galoolkaay ku wadatay madaxa timaha kadibna guntigay u ridayoo markii la weeraray oo lasoo dhawaaday oo nimanka aragtay bay qarisay si kastaba noqotay waraaqdii bay soo bixisay ayadii iyo ritigeedii iyo sirtii oo dhambaalka u daray xaatib oo dhan baa la qaaday nabigaa loo keenay salawaatu rabbi wasalaamu calayh goobu markaa cumar cumar baa markaa fadhiya xaadib waa ka maqnaa majlisuu nabigu fadhiyo ah cumar joogo oy saxaabo dhowra joogaan baa waraaqdii la keenay nabigu wuxuu xaadib ha loo yeedho xaadib baa loo yeedhay waxaa leey xaaibow waraaqdan ma qortay baa leydhi wuu fiiriya ha anaa qoray buu xaaib waa nin muhaajiri ah oo qurashi ah oo badri ah oo xudaybi ah min ahli baycati ridwaan sida munaafiqiinta leexleexan maayo munaafiq waxaa lagu yaqaanaa marka lagu qabto godka ma aniga ma arag ma orinin allahay waa all yaxlifuuna billahi maa qaaluu walaqad qaaluu kalimata alkufri wa kafaruu bacda islaamihim ittakhaduu aymaanahum junna fasaduu can sabiili اllah walahum cadaab muhiin marka nimankan bal ilaahay wuxuu sheegay aakhare xataa inay been sheegi doonaan fayaxlifuuna lahu kamaa yaxlifuuna lakum wayaxsabuuna anahum calaa shay alaa inahum lkaadibuun muslimiinta waxay ugu dhaartaan inay muslimiin yihiin iyagoo gaala oo been ah kaarkii marka muslimiinta ay ku siri jireen bay xataa waxay isku dayahan ilahay inay la hortagaan ilaahay muslimiin ahlu khayr baan nahay jannada naga leexaan galleen oo meeshan ugu kaxee hawlihii nabiga iyo muslimiinta loola tegi jiray yay khaaliqi awree callaamulhuyuubka ah ee laabtooda ka warqabay bay xataa ku daayeen waa dad waalan oo weerarsan xaadib marka wuxuu nabi allow anaa qoray waraaqda anaana diray ma been sheegayo waxaa la yidhi haddii aad qortay maxaa kugu xambaaray waabaad ogeyd inaan sirtan qarin ilaahayna baryay qurayshna aanu ismaagannahay cadowgan aanu u midyeelisanhaya maxaad sirta ugu gudbisay wuxuu yihi nebi maxamedow ha igu degdegi ila meeshuu cumar baa fadhiya niman seefe la degdega hayaa jooge nabi allaw ha igu degdeginb haye maxaa dhiboo jira wuxuu yidhi anugu ma gaaloobin gaalnimo kuma dhicin islaamkana waxaan wanaag ahaynay jacayl ahayn igama kordhin anugu waxaan ahay bidhi axad ka mid a saaxiibada iyo saxaabadaada laakiin waxaad nabi allo og tahay buuhi saxaabadaad oo dhan muhaajiriinta ah nin walba magaaladu ka soo qaxay ee kasoo jeedeen maka ahayd ahal baa u jooga oo qaraabadiisa muslimiinta u difaacda anugu waan soo hijrooday hooyaday iyo caruur iyo walaalahay iyo hanti aan leeyahay baa maka jirta buui hantidaydii iyo ahalkaygii waa la baabiyey nin dhaqan ku ah qurayshon ka dhalay nin baan ahay buu amaa cumar iyo raggan kale saxaabadae kula joogan soo wada hijroonnay waa niman qurayshna ka dhashay nin walbana tolkiisa loo difaacoon la taabanayn marka maadaama dhalashadii aan nimankan ka yar muxuu ahay aan kaga hooseeyo waxaan damcay buu inaan gacan u geysto nimankan ay abaal ii xajiyaanon dhaho soomaaliga hadda ka hor xog idin siiyey maaha haddaba hadday sidaa tahay caruurtay carruurtayda iyo ahalkayga iyo maalkayga ha lay dhowro abaalkan ha lai xajiyo intaasaan ka rabay munaafiqnimaneygama ahayn diintiina kama bixin islaam aan necbaaday oon la coloobayna ma jiro kufrina ma qaayibinoo ma qaadanin nabi allo warkayga waa sidaa buur wuxuu kaloo ku daray waxaan isidhi buui waraaqdan iyada ah axaadiidta ku timid qisadoo dhan baan rabay in aan id af soomaaliya waxba hadda carabi dhan ma aqrin karo dheer marka wuxuu yidhi waxaan kaloon nabi allow doonayay in waraaqdaani ay ahalka anfacdo waxaanan ogaa waraaqdaa quraysh inays waxba taraynin buuri waxay u tari ma jirto waxaan kaloon ogaa in rasuulka iyo ilaahay iyo mu'miniinta aysan dhibaynin fa katabtu kitaaban laa yaduru allaha wa rasuulahu wala lmu'miniina shay'a wa casaa an yakuuna fiihi manfacatun liahli wuxuu yidhi waxaan is idhi waraaqdan amay tartaa ahalkaadi wax tartaa oo lagugu difaacaa labo muslimiin dhib u geysan mayso suubanaha iyo diinka ilaahay iyo muslimiintana dhibi mayso intaasoo dhan baa nabi alloo meesha taallaba cumar intaa markuu maqlay nabigu markuu intaa dhagaysnaba wuxuu idhi innahu qad sadaqakum run buu idiin sheegay inuu ninku dhaqan quraysh ku yahay waa runtii in ahal iyo qaraabo iyo maal iyo owlaad uu kaga soo tegay mako khatar ku suganna waa runtii inuusan gaalnimo u qasdin gaalnimona samayninna waa runtii siduu asagu sheegtay in kitaabkaani uusannan dhibaynin dhibna noo geysanayna waa runtii li'annu hadalka fa innahu qad sadaqakum si loo fahmo kalaam mustaqiloo madax bannaan ma ahe waa kalaam mabni ah calaa maa sabaq qisadii dhacday buu nabigu tasdiiqinaya ninkii wuxuu sheegtay inuu quraysh xaliif ku ahaa wuxuu sheegtay in ahal iyo awlaad iyo hanti ay maka ka taallo wuxuu sheegtay ahalkii iyo awlaaddii hooyadii ay ka mid tahay caruuru dhalay ay ka mid yihiin walaalihii ay ka mid yihiin gurye iyo hanti uu lahaa ay ka mid tahay ay khatar ku jiraan fakhashiitu an yudramuu buu leeyahay waxaan ka baqay in la gubaba gebigoodaba tiina nabigu waa tasdiiqiyey wuxuu sheegtay in islaamka maalinkuu soo galay ilaa yowmina hada kalgacayl wanaag uga kordho wuxuu sheegtay inuusan ridoobino diinta uusan ka bixin wuxuu sheegtay in nifaaq iyo gaalnimo waxaanuusan ogala jeedin wuxuu sheegtay inuu malaynayay kitaabkaa iyo dhambaalka inuu dadkiisii wax taraya qaraabadiisii muslimiintana waxba yeelayn intaasoo arimood buu nabigu wuxuu daba dhigay qad sadaqakum inahu qad sadaqakum runbuu idiin sheegay riwaayo kale fainahu qad sadaqa laa taquuluu lahu ilaa khayra waxaan wanaag ahayn aan lagu dhihin halkaa markay taagantahay cumar marka seeftii buu la baxay fakhtaratu sayfiibu seeftii seeftii u watay galka ku jirtay cumar waa la baxay culummadu waxay yidhahdeen wahaada waa binaa calaa shiddatihi fii diin illah cumar nin baa zinaysa seef olama boodo heel baa zina ku dhacay asagoo seef oola baxay arki maysa nin baa khamro cabbay haddii la yidhaahdo hortiisa ay ku caddaato seef lama boodo nin baa muxuu ahaaye waxday seef isagoo la booda arki maysid nin baa nin caaya seef olama boodo laakiin markaad cumar maqlo nebi maxamed baa wax laga sheegay oo kii khaarijiga nabiga ku yidhi icdil fa inaka lam tacdil iyo ubay mxuu ahay cabdullahi bn ubay bn sal hawlihiisi iyo markuu arko kufr iyo gaalnimo wuxuu asagu markaa ka aaminsan yahay inuu meesha ka muuqdo ama nifaaq iyo kufr u muuqdo seefta la booda fakhtaratu sayfi seeftu la baxay wuxuu nebi allow iga leexwayaan ku gacan dhaafine ii idan inaan ninkan munaafiqa aan qoorta ka gooyo riwaayo kale fa inahu qad kafar riwaayo kalena baa lo iga tag aan dila cunuqa hadalmunaafiq aan gooye nabigu wuxuu yidhi markaa dambeeye wuxuu yidhi soo ma ogod inuu nin reer badara ah yahay maxaa ku ogeysay ilaahay subxaanahu wa tacaala reer badar intuu taalacday kulligoodba inuu yidhi icmalu maa shi'tum faqad hafartu lakum ninkan waa reer badar tasdiiqi hore cumar waa taagnaa muusan ku qancin wuxuu nabigu amuu ninkan munaafiqa idan ka sii daayaa kulaylkiisi baa ku simi waayo idan haddana nabigu wuxuu ku soo wuxuu ninkaani maxaad ku cellaysay in la dhiiggiiso fa innahu waa qad kafara ama cunuq adrib cunuqa hada almunaafiq nabi wuxuu ihi ree badar ma aha ree badar howlahooda waa budagooni u tumane iska ilaali baa layidhi markuu nabigu intaa yidhi buu cumar fadimacad cayna cumar cumar wuxuu yidhi allah warasuulu aclam markaasuu weliba ilmeeyey waa danqaday xaaib maalinka marka waa badbaaday hawshan xaaib umar wuxuu ku cilayay marna waa munaafiq marna wuxuu yidhi fainahu qad kafar mar wuxuu yidhi fainahu qad khaana allaha warasuulahu wاlmu'miniin khiyaano nifaaq iyo kufri intaasuu ku wareejiyey madaarka xukumkiisa dilka ah ama dhiigbannaysiga xaatib ah wuxuu salka u saaroo ku saleeyey inuu ninkan khayaano sameeyey khayaano qaran khayaano muslimiin khayaano diineed khayaano rasuul wuxuu ku saleeyey khayaanada inay tahay khayaana kufriya ah, fa inahu qad kafar annifaaq annifaaq alkufri leannu nifaaqa camaliga cumar dhig kuma bannaysto saxaabana kuma bannaystaan qadayaadkaas markay dhaceen culammadii muslimiinta ee dambe ee qadiyaddu ay soo gaadhay way isku khilaafeen qadiyadan qaabkii loo agaasimi lahaa nin walba meelbuu ku dhuftay marka waxaan doonayaa inaan iska khulaaseeyo waqti badan aan ku bixin insha alla waraaqaha waxaan siin doonnaa dalabada ayaa ka faa'idaysan doonee waxaan leenahay si mawduucu iskagaaan u gebagabayno wadaaddaha muslimiintaa ninka jaajuuska ah ee muslimka ah jaajuuskii gaalka ah ee xog bixiya ama dimi ha noqdo ama mid kaleba ha noqdo waxaynu hadda ka hadlayna ma horaanba gaalnimo horuu qabay haddana jaajuusnimuhu ku darsaday waa nijaasa calaa nijaasa marka meesha doontaa ka dhacda middaas wax hadda aynu ka hadlayno waxaa weeye ruux muslim ahaa oo sir bixiyey gaalana siiyey sirtaasoo muslimiinta wax yeelaysa muslim buu ahaa xog buu bixiyey oo uu ka warramaya meelaha ay ka liitaan muslimiintu uu ka warramaya meelaha muslimiinta laga duri karo uu bixinaya xogta ay gaaladu oga baahayn muslimiinta waxyeelaynaysa diintooda iyo dalkooda iyo dadnimada muslimiinta ninka asaga jaasuus baa loo yaqaanaa culamada muslimiintu lix qowl bay ka qabaan lix qowl bay ka qabaan ninkan maxaa u xuguma aniga hadda hawl ii taalla ma aha iskuna mashquulin mahayo kutub baa laga qoray fara badan asheekh maxamed almaqdesi kitaabbuu qadiyadda ka qoray iyo xadiidkanba ee khuseeya asheekh cali almardi risaalad gooni ka qoray qisadan albayaan taaqib fii sharxi qisati xaaib oo gooni oga qoray asheekh abu yaxya liibi kitaabba ka qoray almuclim fii xukmi اljaasuusi اlmuslim nin walba meel buu ku dhuftay cabdicasiz xumaydi risaaluu ka leeya qadiyaddan khusaysa laakiin jawaanib aan in badan la tilmaamin oo xadiidkana ay muhiim tahay in la tilmaamo marka laga hadlaayo unbaan rabay anugu inaadan dareensiiyo kadibna aada wixii fahantaan culammada muslimiintaee lixda qowl qadiyadda ka qaba daliil labaadoy hayaan ma jiro ay daliil labaad oy jaasuuska ku dhisan xukumkiisa la soo heli maayo laa fi sunna walaa fi kitaab illaah waa masalada bilkhusuus marka laga hadlayo mas'alada ah icaanatu lkaafiriin cala almuslimiin ama mudaaharatu lkaafiriin cala almuslimiin aw munaasaratuhum cala almuslimiin waa masalo gooni ah oon ayadu muran lahayn ninkii muslimiinta ka heeliya ee gaala u heeliya asagu inuu gaal yahay laba isweydiin mayso waa qadiyowaaho lagu kala foodqaaday wey waxa hadda laga hadlahayo waa ninka sir bixiya sir bal ka warrama sir buu bixiyey sir bixiyaha jaasuus baa loo yaqaanay maxaa uu xugum ah lix madhab baa yaa ka jirtaankuoy lixdaa madhab waxay ku dullisan yihiin dhammaanteed xadiidkan xaatib keliya laa daliil taani daliil labaad ma jiro walaa mid saddexaad walaa mid afraad ma jiro aayad jaasuuska ka hadashay oo gooni ah bilkhusuusna mas ma jirto aayaadku muwaalaad iyo munaasaro iyo mudaaharo iyo halkaasay ka hadlaan axaadiidtii sunnada kalena qadiyadaasay ka hadlaan jaasuusow waxaad adugu samaynayso haddaba ma yaha weeye kaalmo iyo taageerid iyo ta'yiid gaala ma yahay dhibna muslimiin ma u geynaya ma u geysanayaa qadiyadaasay ku xidhan tahay ninkii markay u caddaato jaasuusku falkuu samaynhayo inay tahay taageerid iyo taakula gaalo iyo waxtar hadda aayaat mudaaharatu lkaafiriin cala muslimiin buu gelinaya naaqadkaasuu dabada u saarahay ninka aysan u muuqaninna haddee xadiidkanu ku cacamin kadibna wej kaluu u bixinaya marka xadiidku si loo ogaado dhanku u bayri lahaa waa inuun la dul istaaga asaga culmaduna waxay yidhaahdaan albaabu idaa lam tujmac turuquhu lam yatabayan khata'u in badanna waynu soo tilmaanay haddaan baabkaas wixii ku yimid ee adila aan la uruurinin saxda iyo khaladku ma kala caddaadaan alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhaahdaa ina almutacayina calaa man yatakalamu cala alaxaadiid an yajmaca turuqaha uma yajmaca alfaada almutuun idaa saxat اturuqu wayashraxaha calaa annaha xadiiu waaxid ninka ka hadlaya xadiid waxaa waajib ku ah inuu duruqdeeda uruuriyo mutuunti isu keeno alfaadda urursho kadibna hadhow u sharxo inay hal xadiid tahay xadiidkii cumar ee xadiidkii ibni cabbaas kii cali kii jaabir kii anas kii ibni cumar kii cabdiraxmaan ibni xaatib kulli waxaad u ururinaysaa ilaan qadiyo hal mar dhacday un weeye waa in la urursho laga soo qaado hadal hal mar dhacay inuu yahay way istaageeraysaa wayna isfasiraysaa fa ina alxadiida wlaa ma fusira bilxadiid mdaqilciid baa sidaa leh alimaam ibn cataar ashaafici baa leh ibnu taymiya leh ibnu qayim baa leh alwaabil sayib haddaadan uruurinin duruqda ilaahayna waxba ka fahmi maysid nabigana ka fahmi maysid addoonka wax lagu irsaaqana waxaa ugu qiimo badan buuhi alfahm can illaahi wa can rasuulih inaad ilaahay wuxuu doonaya ka fahanto kadibna aad ku dhaqanto rasuulkuna wuxuu sameeye sidiisa aad u qaato kadibna aad ku dhaqanto dadka kaa fogeynaya marka ujeeddada ilaahay kaa fogaynaya ujeedadii sharciga dhib badan bay kuu keenayaan marka saanan oga fogaanin qadiyadii dhacday iyo xukumkeedii iyo nabigu qaabku hawsha u agaasimay waa inaynu ururinno waxaynu leenahay marka koobaad xaaib ibn abi baltaca nabigu muusan takfiirinin gaal baa tahay muusan dhihin cumarna wuu takfiiriyey dilkiisana nabi maxamed buu idan ka weydiistay cumar wuxuu nabi allow ninkan fa inahu qad kafara aan dili layaanku gacan dhaafina adaa meesha amiirka ah rasuulla ka ah abbaandulaan noo ah, nabiga annaga madaxa aanu saaranyaanaan ku gacan dhaafini oon hortaada dhiig ku daadanay idan baan kaa doonaya laakiin inuu gaaloobay murankama qabo anugu inuu gaal yahay aniga bannaanka ii tallaa nabi allow laakiin aan diloon gowrace iska du dhiiggiisa yaanaan ku gacan dhaafini cumar xukunkiisa halkaas weeye suubanuhuna hee muusan takfirinin xaaladii buu baadhay kadib markay u caddaatay ninkan uu cudurdaar leeyahay ayuu badbaadiyey wuxuu yidhi laa taqulu lahu ilaa khayra toddoba qodob ayaa qidiyadda ku timid qaybna aan xaatib asaga marka la fiiriyo nebi maxamed toddobadaa qodob ee xaadib uu sheegtay axkaam buu ku dhisay xukun buu ku dhisay marka musawiqaad ka horreeyey qadiyadda iyo kuwa ayada ku dhex yimid labadaa qodob oo lasu geeyayba xukun ku dhisan yahay xaadib horaan muxuu ahaa falkuu sameeyeyna muxuu yahay nabiguse muxuu ka qaatay saddexdaa qodob bay ku dul wareegaysaa go-aanku ka qaatay xaadib wuxuu sheegay waa anigii soo hormeeyey qodobka koobaad in kitaabka waxaa ku kalifay uu yahay ummad ahalkiisii ohoo la baabi'inayo inuu gargaaro ummad ahalkiisi oo maka joogtoo la baabi'inayo inuu u gargaaraa ku kalifo waraaqda inuu qoro labo wuxuu maleeyey waraaqdaasi in ahalka ay wax tarayso iska qorba ma ahayn inay wax tari ay ku badbaadahayaan ayuu maleeyey saddex wuxuu sheegtay dadka muhaajiriinta kalee la jooga inuusan ku baab ahayno xaalad goonaa ah asagu uu yahay oo muhaajiriinta la jooga nabiga ee madiine jooga maka ahl iyo qaraaba isdifaacdo isla nool bay ku haystaan anigusa nin bannaan taagan oo hilib bisoo la cunhayaan aybu afar <clears throat> wuxuu sheegay waxaa meesha ku jira in kitaabkiiyo waraaqda nabiga uu ka qariyey oo si khufyo oo sira uu ku bixiyey hadduu dhihaa nabi maxamedow hawshanaan qoran hayaa waxna ku yeeli mayso tolkayna la soco waxbay noqon lahayd wuu qariyey siriya taama ayuu sameeyey haweenayba hoosta oga sulxiyey waa la baxay hadihi waa khiyaano daahirkeeda marka la fiiriyo waana meeshuu cumar leeyahy fainahu qad khaana allaha wa rasuulahu wاlmu'miniin liannahu wax nabigu yaan la bixinin sir yaan la dhiibin yuu hoosta ka dhiibay khiyaano wey marka daahirkeeda la fiiriyo markii la taxqiijinaya ee maxkamadda uu saaraa illa maxkamad baa la saaraya wuxuu ictiraafay dembigii markhaati kale ooma baahno ma inkirin ma leexleexanin kitaabkan ma adaa qoray ma adaa sameeye sidii munaafiqiintuma nabigu farha ka qaadi lahaa ilaan warar ku cad ilaahayna ka warramay nabiguna uu og yahay makhraatiyaalla ay ka marakaceenba intay diidaan oy dafiraan buu nabigu faraha ka qaadahay ilaahayna ka yidhi ittakhaduu aymaanahum junnatan fasaduu can sabiili illah waxaa ka mid ah cabdullahi ubay ibnu eh, saluul duulaankii tabuuq ama mustaliq calaa khilaafin fi lmas'ala markuu nebi maxamed iyo saxaabadii caayay ee uu yidhi laa tunfiquu calaa man cinda rasuulillahi xataa yanfadu oo zayd ibnu arqam qadiyadda uu soo guri wuu ku inkaray waxaa la oday waayoonoo sheekha anagi weeye nabi allah ka le wiilkan yarkee wareersan warkiisa ha qabane qur-aankii baa tasdiiqiyey ilaahay baa tasdiiqiyey zayd qadiyada nabigu waa u caddaatay haddana odayga markuu dhaartay oo kitaaba baallaha goyaa la iska sii daayay munaafiqiintay dhaartaan buu iska sii daynhayay kacab ibni iyo labadii saxaabiya ee la socotay dagaalkii tabuuq markay ka hadheen biduuni cudurin saa'iq oy qirteen dembigii xaalad goynuu nabigu ka dhigay siddeetan munaafiqiina dhaarbay baa la hagoyeen been bay daldaleen waa la iska sii daayay idan munaafiqu hadduu wixii inkiro nabigu ma sii dabageli jirinba mar hadday islaamnimo muujistaan dhaarna baa la hagoye nabigu farahu ka qaadi jiray ninkan ictarafa anaa sameeyey buuri qadiyadda waxbay taraysaa way anfacaysaa asaga maxaa yeelay alictiraafu bidanbi oodan inkirin waa xaalad abuuraysa inaad munaafiq adan ahayn dembigana aad qiranayso nimankii xumaa ee ba'naana dhaqankoodii aad gara martood khilaaftay wuxuu sheegay oo maleeyey xaatib kitaabkaani annahu laa yaduru llaha warasuulahu walmuuminiina shay-a wuxuu riwaayo kale ku daro oo cado saxiixa ah waxaana wa calimtu ana allaha mudhiru rasuulahu mudhirun rasuulahu wa lahu amrah waxaan kaloon ogaaday buu ilaahay inuu rasuulku uba gargaariba gaalo ama asir ha hesho ama ha badboodo qorashtii jabta wey mawdkaa ka adeegay buui nebi maxamedna ilaahay arrinkiisa waa dhammaystiray yaqiin jasman buui ninkan usuushuu ka duulahayo usuushaasaa ka mida qodobka u dambeeya toddobaad wuxuu idhi ayadoy sidaa ta haddana anu gaal ma ihi nifaaqna kuma dhicin qalbigayuna iimaan waxaan ahayn ma kororsanin howlahaasaa meesha yaal intaasoo qodob waa xaaladii dhacday wuxuu ka yidhi wey falku sameeyey oo uu ictiraafay wuxuu ku kallifay oo u caddeeyey wuxuu yahay oo ka warramay dareenkiisii jamiica alabcaad oo dhan bo iyadoo dhammaystiran buu nabigu u dhiibay nabigu kelimo kale kuma darin intaasad ka tagtay ma dhihin intaasaad qarisay muusan dhihin waxaasaa kaa maqan ma odhanin jumlatan wa tafsiilan subanu muxuu daba dhigay innahu qad sadaqakum war iska dhammaystiran inuu yahay ila tahay waxaan u gudbaynaa wax yar ka tilmaamaynaa musawiqaadkii ka horreeyey ee nabiga nabigu uu ka hayay xogtuu xaadhib ka hayay intan waa intii hadda muuqata xaadhiba maxaad ahayd xaaib nabigu wuxuu ogaa bilyaqiin aljaazim ana xaaib laa yadkhulu nnaar nabigu wuxuu yaqiin hayay muslimiin badanna ka warqabeen xaaib mahmaa kalafat duruuf inuusan naar gelayn wax kasta uu soo maraba soddon goor hadduu gaaloobo inuu janna ku dambayn buu nabigu hubay soo in lasooba maaha idan nimaad hubtay inuu janno gelahayo haddii lagaaga soo guuriye fal gaalnimo ah soo dareenku geli maayo waa ninka jannabaad ku hubtaye falkaanna muxuu ahaa talow isqabadsii baa meesha iman taa waxaa u daliil ah inuu xaatim nabigu hubay inuu janno gelahayo ousan naar gelaynin xadiidkii jaabir fii saxiix muslim nasaa-i fii fadaa'il saxaaba fi lkubra tirmidi addoon ka mid a ah addoommadii xaaib baa nabiga maalin u soo dacwooday wuxuu nabi allow xaaib naftuu ii keeno waana i rafaadshay marka wuxuu ihi yaa rasuul allah ina xaaib ina xaaiban la yadkhulanna naara buuhi xaaib buu idhi ilaahay baan ku dhaartay naar baa quwaaxaysa xaaib maxaa jira sidanuba ii dhibhayaa buui naftii buu ii keenay naqaskiiba igu cidhiidhiyey waa igu xadgudbayn nabi allow ninka naartiisa isweydiin malaha waa ku dhaartay nabi wuxuu idhi kadabta innahu la yadkhuluha been baad sheegtay buu idhi xaadib naar geli mahayo ninkuu nabigu halkaa ka taagan yahay iyo shaydaan soomaali ah oo aroor kasta fayl gudbin oo gaalada u teetayn oo ku mushaar qaadan oo doonayaba in lagu dhibo oo lagu dilo oo muslimiinta la baabi'iyo oo ninkii dhaqaaqaba kurus misris lagu fakiyo doonayo intaana weliba ku indha adag iyo ninkan bay waxay rabaan soomaaliya caqli daradeedu inay isku meel saaraan oo isku doonkana waa muslim xaadna waa muslim shaqayso maraykana lacagta ka gura wadaadahana baabi'i warkooda intaasu iska noqday nabigu wuxuu yidhi kadabta been baad sheegtay inahu laa yadkhuluha maxaa jira liannahu shahida badran inahu shahida badran walxudaybiya nabiuxuu ninkan bader buu ka qayb galay macrakadii bader ninkii joogay ee wacdaraha dhigay maalinka muslimiintu daciifka een gargaaray weliba maalinka aad buu u dagaalamay rag badanna dhulkuu dhigay weliba nin nabiga dhaawacaybu intuu ka daba tagoo loo sheegay buu dib ogu noqday oo dhaawacay ka soo gaara uu soo diray nabigu u duceeyey marka kana min shujcaani arab fi ljaahiliya wa min shucaraa'ihim islaamkii markuu soo gaaray nin wacdala dhigay buu ahaa ninkan addoonka dhibka xaadib ka soo gaadheen buu milicsaday wuxuu ninkan naartiiisu isweydiin ma nab wuxuu been baad sheegtay naar geli mahayo liannahu qad shahida badran waalxudaybiya baderna goobjoog buu ahaa baycatu ridwaanna laqad radi allaahu raggay ku dhacday ku jira marka naar geli mahayo wax kala sheeg idan nabigu wuxuu ka hayay xaadib waa musawiq ninkii aad ku ogday uusan naar gelaynin ee ree badar aha ee ree xudaybiye aha ahlu baycati ridwan ahaa baa haddana xog bixiya sir dhaqan munaafiqnimana ku kacay ee baltabdhe isqabadsi nabi alle hawshan waxay ku keentay inuu ka fiirsado qadiyaddii oo markaasi uu dib u fiiriyo xadiidka waxaa kaloo wariyey eh, axmed ibn abi shayba fi abaraani fi lkabiir xaakim waana xadiid saxiix cinda ahli ilm muslim baa mankuuso inuu soo saaray idan waxaan haynaa nin ahlu janno ah mubashar biljanna laba meeloodna weliba janno loogu bishaareeyey shuhuuduhu badran shuhuuduhu baycata ridwaan labadaa qodobba ku fadhiya sir muslimi in la bixiyo oo gaala loo xagliyana dhaqan munaafiqiin bay ahayd ninkana munaafiq waaba ka fog yahay marka in laysqabatiye u baahan tahay qodobka waa muhim jiddan lagu baraarugo waxaa kaloo muhim jiddan nabigu wuxuu dhaqan u lahaa dhacdayna haddii nin ree badar ah lagu tumo inuu munaafiq yahay inuu ku difaaco waa ree badare ha dhihin waa munaafiq lianna axad ree badara ah munaafiq maba noqon karaba cumarna wuxuu cillo ka dhigay waa munaafiq nebi maxamed iyo cumar meesha isku dhaafay inaad wax ka fahamta muhiim jiddan wey cumar wuxuu yidhi hunaa calaamatun daahira ammaara cala annifaaq nebi wuxuu yidhi annifaaqu waa muntafin hee can ahli badrin xadiidka in laga fogaado mawduuciisa waa khalad maxaa uu daliilay in reer badar nabigu uu nifaaqa ka anfiyi jiray naar inuu ka anfiyey soomayda soo sallimin reer badar inaysan naar gelayna caaisha nabiga ku qabsatay umu salm iyo mse caaisha xadiidkii saxiixa ah waxay nebi maxamedow ilaahay sooma maxaa tidhi reer badar iyo reer xudaybiya naar ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya in ree bari ree aysan naar gelaynin waa maqtuuc aayaddanna waata caaisha waxaa hada huwa alwuruud dukhuul ma ah aniga dukhuul baan ka hadlay farqun bayna adukhuuli wa bayna alwuruud masalada faham baa leey nabigu lan yaridaha ma dhihi ee wuxuu lan yadkhulaha marka caaishaa loo saxay umusalama laga toosiyey qadiyaddan waa qadiya musallama ree badar iyo ree naar ma galaane dembi ha ka dhaco way ka toobad toobadkeenahayaan xataa hadday kufri ku dhacaan towbaa u dambayn culimmadu qadiyadda waa gebagabeeyeen hawshu ma ah nimanku waa macsuumin ee waxaa weeye dembi hadduu ka dhaco ilaahay wuxuu waafajinhayaa bitowbatin saadiqa aakhirna waxay ku dhammaan doonaan xusnulkhaatima inay sidaa tahay soo heli maysaan nin reer badora khaatimxo ku dhinta hadaad isdhigtaan oo isqaadaan oo dheh biyaha ka keentaan ood raafido xataa kaalmaysataan soo heli maysaan qodobka labaad ee nabigu ee aan aan ka hadlaynayna nabigu reer badar wuxuu ka difaaci jiray nifaaqa waa xadiidkii ku yimid saxiix bukhaari wa fi hayrihi ku yimid asalkiisu asalkiisu meelo badanna tafaashid ay ku timid citbaan ibnu maalik saxaabigii la odhan jiray nin qiimabadoon ansaari u ahaa markuu waayelo indha yareeyey ayuu nabi allow waxaan rabaa jamaacaadka masaajidku had iyo goor ma iman karee gurigayga meel ka mida intaad ku tukato inaan meeshaa musalla ka dhigtoon salaadaha ku tukado waa yeel baanahay madiinana waa halaq badan tahay waanan cuslahay nin aad u culus buu ahaa marka nabi alla ii imow wuxuu hi nabigu waan yeelhayaa berri baan ku iman berridii marka la gaadhay oo qoraxdu dheeraatay abubakar iyo nabigaa israaciya saxaabo kale saxaabiga baa loo tegay saxaabiga nabiguu soo dhoweeyey nabi allahu soo fadhiisabu nabi wuxuu hi fadhiisan mahaye gurigaada meesha aan kaga tukan lahaa ii tilmaa ilaan muhiimadda u imid waxay inaan aad barakaysato oon meel gurigaa ka mid a ah aan fadhiistoon ku tukado nabi allow meel buu salli u dhiga halkan iigu tukabo nabigu markuu salaaddii dhammeeyey oo saxaabadu la tukadeen yuu nabi allow ii fadhiisto waa ku sooryahayaay ha iga tegey nabigu waa fadhiistay saxaaba kale waa fadhiisteen raashin buu u kariyey soor wanaagsan buu kariyey ansaar markay ogaatay in nabigu guriga citma maalig fadhiyo waa waa lasu yimid ansaaroo dhan baa timid duqaydii xaafadda u dhowaa waa la soo ururay nabigi baa la salaamay waa la iswaraystay raashinkii baa la cunay waa la xadiso waa la miqax waa la sheekaystay nabigaa marka wuxuu waayay nin reer badar ahaabuu raggii ka waayay xaafaddana deganaa oo maalig ibnu duqshun la odhan jiray markaasuu nabigu eyna maalig ibnu duqshun ama duqshum ama dukhayshin saa duntan dheh nabigu ninbaa wuxuu yidhi ma citbaan buu ah mise waa saxaabi kale wuxuu nabi allow ninkaasi innahu munaafiqun laa yuxibu allaha warasuulah dadkan waa ahlu khayrkii ku jeclabaa kuu yimid ku soo salaamay laakiin ninkaas munaafiq aan ilaahay iyo rasuulkiisa aan jeclayn weeyo saasuu kugu iman waayo marka ka baxa ninkaa warkiisoo inoo wad xadiidkeenna nabi allow xogtaasay nabigu u dhiibeen saxaabadii nabi wuxuu ihi saa ha dhihina miyaydan ogayn annahu qaala laa ilaaha ila allah yabtagii bidalika wajha allah alaysa min ahli badrin intaa dambe intaa nabigu uusan gaadhin yuu hormariyey miyaydan ogayn annahu qaala laa ilaaha ila allah yabtagii bidalika wajha allah soo war uma haysaan in saxaabigan maalig ibnu dukshina intuu tawxiidsaday oo shaadinka uu ku dhawaaqay alla dartiina hawsha ay ka ahayd oo munaafiqnimo iyo uur iyo af iskhilaafsan aysan ka ahayn oo dhab ay kahay soo maogadid saxaabada way kusoo noqdeen doodde waxay yidhahen nabi allow fa amaa naxnu fa innaa naraa wajhahu wa nasiixatahu ila almunaafiqiin dooddii maysan maysan daynin nabi allow adu hoos baad u digtayn qalbi baad aaday yabtagii bidaalika wajha allah annagu war omhayn allaahu wa rasuulu aclam bay dhiheen laakiin annagu soo ma ah fainaa naraa wajhahu wa nasiixatahu ila almunaafiqiin annagu intaan ka warqabno ninkan munaafiqiinun buu la socdaa ayaguu la taliya ayaguu ku olog yahay la weel yahay haddaba marka annaga daahirka nooga muuqata ninkan dhaqan munaafiqiin weeye walidaalika xakamna annahu munaafiqun laa yuxibu allaha warasuulah idan manaadka wuxuu noqday nifaaq bay ku soo urursatay ninkan waa munaafiq nabigu min ahli badrin hawshan inaan isla fahno wey saxaabada saxaabiga iskamaysan weerarin laakiin manaad waxay arkeen daahira muslimiintii inta isjecel dhan bay maraan ninkaan nimanka unbo la faqa la sheekeeya la socdaa idan saaxiibku waxaa laisku ogaa in la siiyo saaxiibkale xukumkiisa soo saab ma ahayn atuyuuru calaa ashkaaliha taqacu ninka saaxiibkaada ah inta badan waa ku ta'hiirinhaya salafku waxay odhan jireen ninka ay caqiidadiisu naga qarsoonto iyo wuxuu aaminsan yahay uu naga qarsoomo waxaa naga qarsoomaynin saaxiibkii warkiisaad bixin weyda hebel ii baad le anaa caddaynaya faylkiisoo helaya hay maalmaad u jaakiraysa waxaad leeay bal u kaadaad maalin dambe hebel buu la socdaa meel ku qor shalayna hebel buu la cabaayay meel ku qor daraadna eedaheblaayuu la fadhiya meel saar maalin dhoweydna cali buu la fadhiya warkiisu waa caddaaday hebelow ninka anaa kuu hay e ninkaas warkiis waa dhan yahay nin baa hadda wa ninka ayuu yahay waa nin soomaaliya laakiin haybtee waa qoyskeen niba ma aqaan laakiin niman ree hebela yuu la socdaa iga daawaa ree hebele ma tahay mise ma xataa abtirkaada somaaliya waxay ku soo saaraysaa hee ninkaad la socoto ururka diineed ka tirsan tahay waxaa lagu soo saaraa kaad la socoto hay-adda u shaqayso waa lagu garanhaya waxba been lasu sheega ma aha saxaaba waxay yidhaahdeen ninkaani ururkiisa nabi alla waan haynaa anagu see ku haysaan nimankuu la foqay ee uu la taliyo ee uu la minqixo ee uu la e-, e-, kabdhoodo nimankaasuu ka tirsan yahay nabigu markaani calaama daahira waa inkiri waayo laakiin wuxuu hayaa xaqiiqa in ree barid ree badar uusan manaafi noqonayn idan walacalla lahu cudran ninkan inuu cudur leeyahay saa'iqa fii juluusi lilmunaafiqiin baa meesha taalla laakiin xaqiiqa xunima alaysa min ahli badrin waxay balaa nabi allow ha waa ree bader maysan inkirin waa ogyihiin min ahli badrin nabigu marka wuxuu yidhi qadyadii xaadi ninkana ku difaacay wuxuu yidhi sal l slam markii hawshaa uu ka hadlahayay nabigu wuxuu yidhi falacala allaha iطalaca calaa ahli badrin faqaala icmaluu maa shi'tum faqad afartu lakum ninkan waa maali muqdisho hadda xaadi maa qadiyadan waa qadiyad maalig baa la marhaya hadda xadiidka maaligna asna waa xadiid saxiixa weeye qadiyadda saxiixulbukhaari ku yimid meelo badan asalkeedu lafdiga in reer badar lagu difaacay oo nabigu godka iyo manaadka uu ku difaacay waxaa wariyey axmed baa soo saaray tabaraani fi lawsl ibn cabdibar fi tamhiid waana saxiix xaafni xajarna wuxuu yihi waa saxiix cafw sanaduhu jayid marna wuxuu yihi haytami isnaaduhu xasan saaxib aan isaarin wuxuu xadiis xasana wey waana siday tahay markaad aragto waad ogaanaysaa laba qodobaa meeshan taalla nimankan saxaabada ee xukumay maalik ibnu dukhshun xukumkay qaateen laba daraf buu ahaa midna nabigu waa sallimay midna waa ku inkiray midkuu nabigu u sallimay saxaabada wuxuu ahaa dadka munaafiqiinta in la garanayo oo la soo saari karo markaad tidhaahda hebel waa munaafiq wadaad miskiin wax ku dhihi haa macaalimulgeyb baad tahay ma qalbigiisaad ka warantaa takfiiriyiin baad tihiin nifaaq baad la ordaysaan bahal muxuu ahay dhuxuloo dhimbiloo gaalnimo aad saa dhakad ayaan ka saara ayaan ka saara ayaan ka saara warbaashu sidaa ma aha dadkan wuxooda waa iska cadyahaaye ninkii ilaahay dhakada ka saaray baa laga saari ninkii iska duweyna waa laga duwey soo soo ma aha saxaabadu markay dhi ninkan waa munaafiq nabigu wuxuu baadhay oo ka hadlay daliilkeeda ee ma dhihin lama ogaan karo ruux wax lagu sheego oo hoos loogu dego munaafiqnima ugu daran ma matamisan maaha kufrigu waa iska daahir asagu inaad ruuxan gaalnimo ku xukunto ayaa ka dhib yar inaad xukunto hee munaafiqnimo leanna munaafiqu waxaa wey waa nin gaalnimo qarsan haya qarsanhaya muujisan haya saxaabadan waxay dhi ninkan waa munaafiq weliba hee laa yuxibu allaha wa rasuulah hoos bay u degeen in munaafiqa la ogaan karo oo dhaqankiisa iyo qaabku u aqdaaman iyo cidduu la socdo iyo siduu u dhaqmo lagu garan karo nabigu qadiyadan ma inkirin ma tahay mise ma aha saxaabigii usayd ibnu xudayr ahaa markuu xukumay sacad ibnu cubaada wuxuu yihi fainaka munaafiqun tujaadilu can lmunaafiqiin wuxuu deliishaday mujaadalatuhu wa munaafaxatuhu can ilmunaafiqiin bui waa daliilu nifaaqi walkufr qadiyadaas saxaabad qadiyada yaqaaneen wey mucaad baa salaad dheereeyey saxaabi ritixaabo kala tagnaa ama beer ay ka gubanaysa oo degdeg ah iyadaa intuu salaadii ka baxay oo boobsiistay ceshihiisiibuu dhaqaaqay wuxuu ninkaasi saxaabadan amaara daahira daliil daahira daliishadeen idan in dadka aadamaha ah waxa iyaga ka muuqda ama wanaaga ama xumaana ama kufri ah ama dhaqan munaafiqiina la saari oon laga leexayn nabigu saxaaba waa u daayo kalamana dagaalamin laakiin wuxuu ku qabsaday nifaaqa aad sheegteen xaqiquuhu fii maalik laabudda min taxqiiqi ilmanaad waa inaad xaqiijisaan in nifaaqi laftirkiisa laga helay fii maalikin wa fii xaaibin maxaa jira laanna cindii mawaanic baa jirta nabig wuxuu yihi in aan manaadkaa la taxqiijinaynin fii hada almawdic alkhaas waxaan u haystaa annahu min ahli badrin walaa yuujad axad min ahli badr oo munaafiqan la heli maayo saabiqadaasi waa in aad markaas loo fahmo saa darteed culummada muslimiinta markay maalik ka hadlayeen xadiidkiisa bal waxay yidhaahdeen wax ka dhagayso alxaafid ibnu mulaqin asagu wuxuu leeyahy fii qisati maalik ibnu duqshin wuxuu leeyahay daahirkiisu dhaqan munaafiqin ha laga helo laakiin qad nasa shaaricu calaa iimaanihi baatinan wa baraa'atihi min annifaaqi bihada alxadiid yabtagii bidalika wajha allah altawdiix lisharxi jaamici saxiix mujalladka shanaad afar boqol afartan iyo sagaal alqaadi badrudiin adamaamiini almaaliki wuxuu yidhi inamaa karihat الصaxaabatu min ibni dukshun mujaalasaة اlmunaafiqiin wamawadatahum waqad intafat اlmadinatu bishahaadati man laa yantiqu can اlhawa annahu qaala laa ilaaha ila اllah yuriidu bidalika wajh allah fahamka culummadu waa sidaa wuxuu ihi saxaabadu waxay ictimaadeen dhaqankii maaymu dukshun bay xukunteen idan waa madina daahira linifaaq wuxuu sameeyey laakiin nebi maxamed baa iimaan baatina u qiray qiritaanka nebi maxamedna waa shahaadatu man laa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa masaabixuljaamic iyo isaguna ku sheegay sharxuljaamic saxi mujalladka labaad boqol iyo soddon kirmaani alkowkab daraari fii sharxi saxiix bukhaari sidaasuu sana kuy hadal dheer wey waxba idinku lugeyn maayo wuxuu inahum saxaabadu istadalluu calaa nifaaqihi bisuxbatihi lilmunaafiqiin fabayana sidqahum u fiirso hadda fabayana sal ly slam sidqahum walam yucanifhum fii ta'wiilihim wa haadihi shahaadatu min rasuulillaahi biiimaanihi baatina wa baraa'ati min annifaaq wa biannahu qaalaha musadiqan mutaqariban bihi ila allah falaa shaka fii sidqi iimaanihi wa hwa miman shahida badran falaa yasixu minhu nifaaqu asla warkaana aad ba ufahanteen bay la tahay se wuxuu leeyahay saxaabadu maxay daliishadeen waxay daliishadeen ninkaani inuu munaafiqiin la saaxiibo uu la socdo xaggana jecel yahay arrinkaa nabigu saxaabadu u tasdiiqiyey mana la dagaalamin mana inkirin ta'wiilka kulama dagaalamin laakiin shahaada ka xoog badan daliilkoodiiba nabigu keenay ninkan inuu ree badar yahay ree badarna uusan ka asixin aaniyan qalbigiisibaa laga warramayoo iimaan dhaban ah inuu ninkaa la yimid durdin alcayni sidaasuu yidhaahdaa alimaam shaabidin alqastanaani sidaasuu yidhaahdaa asaguna xaafid bni xajar sidaasuu yidhaahdaa asagu markuu intaa xaafidku ka hadlay oo hawsha uu dhammeeyey ya wuxuu leeyahay haddaba haddii saxaabana daahir ictimaadeen nabi maxamedna daliil yaqiin u hayo wax ku dhisay tolow saxaabigan maalig ibnu dukshun ah muxuu nimankan ugu wareegaysanayay wuxuu lacalla lahu an yakuuna lahu cudran kamaa kaana lixaaibin cudrun halkaasu asagu mar wuu leey laga yaabaa niman qaraabo ah oo dacwada uu gaadhsiinayay oo uu la hadlay war ilahay ka cabsada war nabigu waa xaq war maxaa idinku dhacay war islaamka maxaa idinka reebay ninkan inuu nimanka soo jiidahay oo diin iyo dacwo oo la socday oo wanaag kale iyo masaalix kale oo diineed uu ku qabay ama uu ka wacaalqabay baa laga yaaba leannu nabiguba nifaaq buu anfiyey saxaabana daahir bay ictimaadeen ninkan waa in la helo cudurdaar keenaya inuu nimankan la socdo idan wuxuu idhi xaafidku waxaa weeye ninkan cudurdaar buu lahaa saa'iq ah sida xaadibba uu lahaa cudurdaar saa'iqa ah. haddaba xaadib iyo iyo maalik ibnu duqfi maxay saaran yihiin isku doon ree badar la yidhahday wada saaran yihiin ree badar nifaaq kama asaxo qodobkaasi waa qodob khatara xaadiboo nabigu u ogaa inuu ree badar yahay ree xudaybiyana yahay marnaba ay dhacayn inuu naar galo maaha inuu ku waar wax laga hadlayo inuu galaba labo reeb badan oo marnaba nifaaq usan ka asaxaynin saddex asagoo markii la baadhahayo laga waayo dhaqanka munaafiqiinta markii miisaan la saaro la qabto ile maxkamad baad saarantahay ninka mudaciga ee kuxukum waa maxay cumar baa mudaci ah almudaca calayhina waa kuma xaatib xakamku waa nebi maxamed albayina waa maxay ictiraafuhu intaa waa dhammaystiran tahay nebi maxamed waa qaadiha hawsha xukumahaya muddaci caamna waxaa weeye cumar bn khaaab muddaca calayhigana mutahamkuna waxaa weeye waa xaaib wasaa'il ihbaat waa maxay waa ictiraaf alictiraafu sayd alaxkaam ninku hadduu wax qirto waxba baahno idan waxaa lagu yaqaanaa munaafiqiin in ay warwareegaystaan oo wax diidaan ninkii markii hawsha la bara nab alla hawsha waan sameeyey anayse iga dhacday idan kuma dhicin dhaqankaa yaxlifuuna billaahi maa qaaluu walaqad qaaluu kalimata alkufri wa kafaruu bacda islaamihim ittakhaduu aymaanahum junnatan fasaduu can sabiililah kumuusan dhicin dhab buu sheegay intaa waxaa dheer qodob afraada xaadib waa muhaajiri marka korba loo baxo walam yakun fi lmuhaajiriin axadu min almunaafiqiin muhaajiriin oo dhanna munaafiqoomaba jirinba munaafiqiintu waxaa laga heli jiray ansaar weliba duqaydeeda ansaar dhallinyaradeeda munaafiqiin kuma jirin nimanka dhalinyarada ee diinta qaatay ee nabiga rumeeyey ee halgama ee islaamka taageeray lam yakun fiihim axad min almunaafiqiin hal nin baa laysku hayaa ninkaa muran badan baa ka taagan nin labaadna waa la sheegaa laakiin annifaaqu kaana munxasiran fi lansaar wa kaana munxasiran duqaydooda waayeel ma wada islaamaa laga sheega niman reer mudug ah ee waayeel ma wada islaamo ninka waayeelka odayga ah, dhaqanka xumaa ruujimaa ku hadhi wax la og yahay wey diinta marka la qaato dhallinyaradu waa qalbi xaadhan yihin waraaq cad xaashi bay iska wataan wanaagga lagu qoro bay la fadhiisan hayaan kaasay kugu dila ama kugu day odaygu laakiin lixdan jir weeyo rog caddaa dhaqan xumo eexo dulan dhiig garabugliil soodanriix qabyaalad intii reer xumayso dhan buu labaatan sana kusoo dhaqmahay waadan baa alla wuxuu yeeyobo xooguhu tawxiida soo gaadh marka tawxiidkii iyo howlihii soomaaliyeed baa ishayo riixanay marka reemig waxay yidhaahdeen nin weyn ma wada islaamo xuunbaa ku dambayn gaalnimo ah ama nifaaqnimo ah bay leeyihiin ama qabyaalad ah ilaahina wuxuu idhi innahum fityatun aamanuu ashyaaku lama dhihin waa mashaayiikhu lama dhihin haddana waxaad ogtihiin caalamka oo dhan dadka wax wada ee wax qabanaya ama ummad hogaaminaya ama halgamayo waa dhallinyaro duqaydu tuunjiyihii bay ka dhammaan la'yihiin tuunjiyihii iyo kanay noqotay iyo jilib culus baan aha iyo iyo in meelaha la wareegisto la ilbaalcayaa laga dhammaan la'yahay idan munaafiqiintu waxay khaas ku ahaayeen fi اlansaar wa fii mashaayikhihim nabiguna wuxuu yidhi gaalada marka la laynhayo duqaydoo laaya dhallinyaradana daaya uqtuluu shuyuukha almushrikiin wastabqaw sharqahum gaalada waayeellada ha laga laayo dhallinyaradana soo reebta daaye beeraha idin fali waa la addoonsan waagi dambe uba islaami nin mujaahidu noqono fiican odaygu laakiin inuu hagaago waa adag tahay indhaha laga rido yidhi xadiidka waa garanaysaan fii jaamici tirmidi ku yimaada waana xadiid saxiixa oday waa aafaysan yahay marna waa fiican yihin hadda yaan duqaydu qabsanaynin in fiicanna waa leeyihiin laakiin hadda qadiyad khaas aynu ka hadlayna idan muhaajiri wey waa badri waa muhaajiri badri ah waa xudaybi intaasoo shaybaa isku darsantay haddaba hadday qadiyaddu halkaa gaadhay waxay ila tahay yaana waqtidun ku dheeraynin inaan hawsha soo dhowayna ila tahay hawsha aan soo dhowaynay aan ku soo ururay ninkaa saxaabiga xaatib ah fal buu sameeyey ah inuu sir bixiyey sirtaa uu bixiyeyna haweenayba u dhiibay qureyshna ma gaadhin ninkii baa la soo qabtay nabigu baadhitaan buu ku sameeyey jamiica tafaasiil buu suubanahaasi waxba kama qarinin xogti markuu ogaaday cumar go-aan buu qaatay ninku inuu gaalay seefna waa la booday nabiguna seefta waa ka qabto u kaadayba bal ninkii hawshiisii aanu baadhne markii la baadhay ninkan cuurdaarra bannaanka yaala inuu leeyahay muuqatay hadday muuqatay ninkaasi nabigu waa badbaadiyey wuxuuna yidhi mar dambana yaan la odhana waa munaafiq faraha laga qaado haddaba halkaa markay taagan tahay ma suuragal baa xaadib xaalkiisi oo kale maanta in la helo nin lamida in la helo ma suuragalba waa su-aal idinka idiin taalla ma suuragal baa xaadib iyo nin marka horeba loo shaqaalaynayo inuu siraha muslimiinta soo gudbiyo sirahaasoo gaala wax taraya muslimiinna wax yeelaynaya saana uu ku mushaar qaato ninka hawshaa loo shaqogeliyey ee loo tajniidiyey iyo isku xaadim isku doon baa qaada ninka marka horeba u qasdaya muslimiinta inuu dhibo oo wahaabiyada iyo wadaadaha luka gooyo u qasdahaya iyo nin yidhi nabi allow waxaan ogaa in waraaqdaydu dhib aysan lahayn muslimiinna wax yeelaynin allana wax yeelaynin adna aysan wax ku yeelaynin waxaan kaloon dareemay in ay ahalkayga wax tarayso waxaan kaloon ogaa marnaba inaad guulay aadan jabaynin guulaysa ilahay kuu gargaarayo intaasoo arrin baa igu kalifsaa inaan yeelo haddayse xumaatay xukunka ada hayee nabi allow go-aan ka gaadh ninka halkaas soo gaadhay iyo nin dhaga waaweynoo intuu iska kaafiiriyo aroorkaasa safaaradda marayn kusii kallahay oo sii fakiiran oo mataatuga sii saaran iyo xaadhim isku doon baa qaaday idinkaan idin weydiiye insha allah gebagabada habeen dambe bay noqon doontaa adaa bilahi towfiiq